tashaau ilaa siraaطi mustaqiim wa bacd ikhwatii fi اllaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa darsigeennii taxanaha ahaa ee aynu ku baranaynay daaweynta xanuunnada ruuxiga ah waxaynu soo bilownay maradka ama xanuunka sixirka la yidhaahdo rabdiga rabdiguna aynu nidhi waa labada ruux ee sawjeynka ah oo mid ahaan sixir loo adeegsado lagaga maanacayo axadka kale inuu la mucaasharoodo ama haddii a la yidhaahdo eh, haddii a la yidhaahdo ay gogol isugu yimaadaan rabti baa la yidhaa raggana waa qabtaa hablahana waa qabtaa haweenka macnaha noocyada uu hablaha u haleelo ama dumarka shan nooc baynu ka sheegnay raggana waynu soo tilmaanay qaabka uu ugu yimaado ama u haleelo waxaynu ka soo warannay dariiqooyin dhowr ah oo lagu xallin karo mashkeladaas ama sida loo tajribeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dawo uga dhigay sixirka noocaasa haddaa xasuusataan waxaynu xoogga saaray oo aynu ka hadlaynay shajaratu sidri geedka gobka la yidhaahdo waa geed caaqibo badan waa geed manaaficdiisu ay aada iyo aada u fiican tahay laakiin ka ummad ahaan innagu wax manfaco ah oo weyn oonu ka intifaacsano geedkaas ma jiro inoogama socno dhirtaa qodaxda leh ee bannaanka ka baxa waa geed aynu wax yar ka soo tilmaanay habeenkii dhoweyd fawaaiddiisa waa geed ilaa gun iyo baar meel la tuuro aan lahayn ilaa iyo caleenta ilaa iyo ubaxa ilaa iyo haddii aan la ydhaah xididka waa geed gun iyo baar intuba faa'iido ay leeyihiin waa geed kaalin kaga jira hadalqaadka kitaabka qur-aanka ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala si gaar ah uu u xushay geedkaas waa geedka aynu nidhi qur-aanka kariimka wuxuu ugu yimi sidratu lmuntaha waa geed aada iyo aada u manfaco badan waxaan isleeyahay haddii fawaa'iddiisa ka hadal aan is si mug leh inaa i tidhaahdaan odaygu ku dardarayaa ama exaggeration baa jira odaygu siyaado iyo xaddhaaf buu ku darayaa ficlan ma ahan waa geed gob a ah weeye sida innaguba geedkaa ah, wax kastaoo sharafla aynu sumad uga dhigno marka dadku ay xorriyadooda qaataan waxay dhaha gobanimo ayaanu qaadannay wax kastoo la ammaanayo oo wanaag iyo sharaf lagu ammaanayana waa gob ayaynu nidhaahnaa oo geedaha kale sumad inooma aha waa qurac iyo waa galool iyo waa jiic midna iskuma ammaano laakiin geedka gobka la yidhaahdo shakhsiyadda ama deeq lagu majeerto ama geesinimo ama haddii alla yidhaahdo wanaag noocuu yahayba ruuxii lagu barto ayaa dadku waxay ugu markhaati kacaanoo yidhaahdaan hebel waa gob ama inantayadu waa gob ayaa la yidhaahdaa waanu leeyahay ficlan sunnadda noocaasa waana geed aada iyo aada u caaqibo badan geedkan innaga mooyaane ummadaha wax waxbaadha aada iyo aad bay u dabagaleen manaafic fara badan oo ay kaga maarmeen kiniinada kemikalka ah ee la isticmaalana way kala soo baxaan waa geed bannaankaa ka baxo wax allaaliya wax tacaboo adiga kaa gelaya aanu jirin waa geedka carabtu ay yidhaahdaan malabka ay shinnidu ay ka malbiso waa malabka ugu qiimaha badan malabada kaloo dhan waxay yidhahdaan casala sidri ayay yidhaahdaan haddii aad malabada caalamka markaa tagtaan markay malabka kuu ammaanayaan wuxuu odhanayaa waxaan hayaa casala sidr wuu ka qaalisan yahay dhammaan malabada kale oo idil marka habeenkii dhoweyd wax yaroo xantaysi ah ayaynu isdul taagnay geedka waana geed aad iyo aada ugu fiican caafimaadka bini-aadmiga qof kasta iyo da' kasta iyo jinsi kastoo bini-aadmigii wuu isticmaali karaa carruurta yaryar baa loo isticmaali karaa waayeelkaa la isticmaalsiin karaa haweenka wax nuujinayaa la isticmaalsiin karaa rag iyo dumar way wada isticmaali karaan geedka manfacadiisa way qaybsan karaan carabtu magacyo badan bay ku astaystaan oo loo isticmaalaa oo mararka qaarkood marka ay qarinayaan maalan manaaficda maalan wuxuu soo samaynayaa wasfo ama dawo isku jir ah oo uu suuqa gelinayo halkuu ka odhan lahaa mukawanaadkeeda waxaa ka mida sidri si aan loo qishin ama aan looga eh, haddii alla yidhaahdo looga daba tegin oo loogaga dayan magacyo kale oo geedku leeyahay oo aan aada loo aqoonin ayay isticmaalaan waxaa ka mid a asmaa'da geedkaa ay u isticmaalaan annabaq zufay zufaysif oo za laba za-ada zufaysif assafsuuf assafsuuf ayay yidhaahdaan assajsaaj azazaaj waa laba sa'aad alarduj arduj alcunaab asanjad alarj assuwayd intaa waxaa u sii dheer sidratu lmuntaha luqada caalamkana waxaa la yidhaahdaa sisafuus sisafuus sedh sedh zizafus sidaasay ugu dhawaaqaan magacyadaasuu geedkaasu leeyahay geedkan maadooyinka looga qastiyo ee manfacada leh ee ku jira waxaa ka mid a ah geedkan biyo way ku jiraan oo markaad haraadan tahay ama lahan uu ku haye haraadku kaa bixi waaye wakhtiyada kulaylaha ah sida lin dhanaanta oo kale haddii la miirto ay lahanka kaaga bi'iso iyo haraadka xeesha dheer lehe kaa bi'i waaya jidhka wuu qaboojiyaa marka la isticmaalo caleentiisa iyo midhihiisaba waa loo isticmaalaa biyaa ku jira waxaa kalooad ka helaysaa brotiin waxaa kalooad ka helaysaa carbohydrate waxaa kaloo kuugu jira xadiid ama feeran oo birti ah oo aad u intifaacsanayso xagga dhiigga qofka dhiiggiisu yar yahay oo kale haddii la isticmaalsiiyo dhaqso ayuu dhiiggiisa u soo kacaya waxaa kaloo kuugu jira calsium oo maadadan lafaha dhista ah waxaa kaloo kuugu jira fitamin a iyo fitamin b iyo fitamin b fitamin b one iyo vitamin b two waxaa kaloo kuugu jira vitamin b tree baa kuugu jira oo c baa kuugu jira oo alyaaf wax la yidhaayo buushigii ah ayaa kuugu jira waxaa kaloo kuugu jira maadooyin sonkor ah oo aan u baahnayn insuliin in lagu gubo oo nooca laga helo khudaarta fructos baa la yidhaahaa oo sonkoruhu waa kuwa qaybsama fructos iyo lactos iyo maltos iyo waa kuwa u qaybsama marka fructose waa sonkor ku jirta maxaanku idhaahdaa midhaha geedaha aynu isticmaalo badankooda oo aan u baahnayn inaad u isticmaasho ama jidhku uu u isticmaalo marka uu gubayo insuliin uma baahna sidaa darteed ayaa dadka macaanka qabaa ay u isticmaali karaan maadooyinkaasoo dhan ayaa geedka gobka ah ku jira geedka gobka ah waxaa loo isticmaalaa in ruuxu markuu daalo ama kubad ha soo ciyaaro ama jiim ha soo ciyaaro ama lug dheer ha soo sameeyo ama shaqo adagba haqo ha qabtee tacabka iyo irhaaqa daalka iyo rafaadka ayuu qofka ilowsiiyaa oo jidhka wuxuu geliyaa firfircooni qofku haddii maskaxdu daasho tawatur baa laydhaha tawatur casabi ee shucuurkiisa uu isbedelo ama inxibaad waxaanaynu istiraska nidhaahno inxibaad nafsi marka uu niyad jab ku dhaco qofka ee uu haddii alla yidhaahdo nolosha uu ka niyad jabo inxibaad bay yidhaahdaan waa istras haddii qofka uu isticmaalo geedka gobka ah qaabka loo isticmaalayana waan kuu sheegi doonaa waxa kaluu aad iyo aada ugu fiican yahay wuxuu taageero weyn siiyaa beerka beerku sidaa og tihiin waa shaandhada jidhku uu leeyahay dhammaan wax wixii maado sun ah marka ugu horraysa waxuu soo maraa beerka beerkaa ka xaniba oo ka ilaaliya oo ka qabta jidhka kale inuu gaadho marka shaqada uu beerku hayo ayuu ka caawiyaayo waxyaalaha sumuumta ah ee jidhka ku biira ama soo gala ayuu geedkaa gobkii isaguna fasaqaa marka waxaa nasanaya beerkiibaa ku nasanaya geedka gobkaa geedka gobka ah dadka calool istaagga ka cabanaya haddii ay isticmaalaan midhihiisa ama caleentiisa midkay doonaanba sida loo isticmaalo waan soo wadnaa calool istaagga iyo constibationka ee eh, haddii alla yidhaahdo aada iyo aad buu wax uga taraa haddii qofku uu caloosha uu ku yeesho neef badan intifaakh albatn hadduu yeesho ama wacasiraal caloosha a ah yeesho isna wuu anfacaa geedka gobka ahi geedka gobka ahi wuxuu aad iyo aad hoos ugu dhigaa hadduu macaanku kacsan yahay wuxuu ku soo celiyaa xadkiisii caadiga aha waxa kaluu geedkan gobka ahi la dagaalamaa nooca kolestarolka ee colestarolku waa laba nooc mid jidhku u baahan yahay oon dhib lahayn iyo mid aan jidhku u baahnayn oo dhib badan kaa aanu jidhku u baahnayn buu dila haweenka dhiiggu ka dhammaado caadadu ay ka joogsato xaalaad bay galaan xumad iyo wakhtiguu ka iman jiray maalan iyo diiqad iyo hurdaxumo xaalaad maxaanku dhaha iscaaj ah oo qofka dumarka ay aada iyo aad ay dareenkeedu isu beddelaba yeeshaan marka haweenka dhiiggu ka joogsado xanuunnada iyo maxaanku dha xumadaha ku yimaada aad buu uga uu dagaalamaa waxa kale oo geedka gobkii uu la dagaalamaa jooniska nooca maxaanku dha cagaarshowga aynu nidhaahno ee midabka yalowga ka dhiga ayuu la dagaalamaa oo wuxuu baabi'iyaa maadadan jidhka ku badatay ee bilirubiinta la yidhaahdo ee beerku sii daayo ee xamaytida uu soo mariyo xamaytida ku oodnay ee dhiigga raacay kaasuu isna markaa baabi'iyaa bilirubiinta waxa kale uu aad iyo aad caleentu u anfacdaa qofku haddii uu abitaydka ama eh, maxaanku dhaha doonitaanka cuntada uu ka yaraado oo shahiyadu ay ka xumaato oo niyaddii uu u hayay inuu cuntada uu cuno ay ka xumaato caleentu way anfacdaayoo way furtaa shahiyada halka midhuhu ay shahiyada qofka maalan buuran oo kale haddii uu midhaha cuno midhaha hadduu cuno midhahaasi qad in yar oo yar bay ku qanciyaan caloosha markaa raashin badan u baahan maayo ruuxa doonaya inuu miisaanka dhimaano midhuhu cunaya ruuxa doonaya inuu miisaanka kor u qaadaana caleentu isticmaalaya waa geed caleentiisa iyo midhihiisu labadaa faa'iide kale yihiin ninkii inuu naaxa doonaya caleentu isticmaalaya ruuxa inuu dhuubto doonayaana midhuhu isticmaalaya maadaama markuu qofku cuno qadar yar uu cuno uu ku dhergayo intaas markaa dabadeedna waxaa la isugu imanayaa baruurtii ku biirtay jidhka ayaa dib loo gubi doonaa haddii qofku hurdada umarba ka tooso hurdo macaan uu waayo idiraaba nown baa la idha aad buu uga anfacaa geedku geedkan waxyaalaha igfashanka had iyo jeer ay yidhaahdaan dhakhaatiirufta iltihaab baa la yidhaa carabiga isticmaalkeedu aad iyo aad buu u anfacaa geedka gobkaa ah isticmaalkiisu taqwiyat alcadalaat murqaha jidhka aada buu u dhisaa waxaa kaloo geedkani faa'iido u leeyahay dadka xiiqda qaba aad buu u anfacaa alxisba oo jadeecada af carabi alxisba ayaa alwasaad xanuunka jadeecada laydhaana caleentiisu way anfacdaa waxaa kaloo wuxuu kaloo anfacaa caleentiisu aljuduri xanuunka la ydhaahdo waa furuqa hadda adduunka waaba dee laga soo dhammeeyayo ma jiro wuxuu ku caawiyaa jidhka maadadda xadiidka ah ee birta ah oo dhiigga haddii aan la yidhaahdo muhiimka u ah waxaa kaloo aada iyo aada u anfacaa dadka dhiigkarka qaba waxaa kaloo aynu soo warranno ka soo hadalay dadka sixirka iyo isha iyo caynta qaba iyana inay isticmaali karaan waxaa kaloo aada iyo aada u anfacaa caleyntiisu siiba sida loo isticmaalana waan kaaga warrami doonaae caloosha diidaanka ama maxaanku dhaa gooryaanka ku dhasha caloosha aad buu u dilaa waxaa kaloo aad iyo aad uga hortagaa unugyada kansarka ah ee jidhka ku kori lahaa buu aad iyo aad u cadaadiya waxaa kaloo aad iyo aad uga faa'iide yahay jidhka barara bararka hoos buu u dhiga waxaa kaloo wa aada u anfacaa marka hargabku ku soo hayoo kale cuno olol haddaad leedahay ama hanqalaalku uu ku ololayo ama haddii maalan ciridku uu ku xanuunayo ama afku uu ku xanuunayo iyana caleentiisu aad bay u anfacdaa waxaa kaloo uu aada u anfacaa dadka had iyo jeer markay qufacaan balqamku ka soo go-o ee laabtu ay buuxsanto balqabkaana wuu qallajiyaa xagga awoodda raganimadana kor buu u qaadaa haweenkana ugxantooda awood buu siiyaa xagga taranta midhaha geedkan haddii loo isticmaalo dhisantariyada ama xundhurta aad iyo aad buu u anfacaa calooshana haddii raashin badani uu ku habsaamo wuu soo sifayn karaayoo wuu baabi'inaya geedka intaasoo faa'iido leh waxaa dhibaatooyinka ka iman kara waxaa ka mid a ah al-adraar baa la yidhaha ama side effects baa la yidhaahdaa ama mudaacafaat jaanibiyaa la yidhaahdaa waxyaalaha dadka aan isticmaali karin waxaa ka mid a ah dadka sonkortoodu dhacsan tahay ma isticmaali karaan maadaama isagu sonkortii uu dejinayo dad baa jira caleenta gobka ama midhaha gobka kuleh xasaasiyad haddaad isku ogaato caleenta inay xasaasiyad ay kugu samaynayso ha isticmaalin ruuxa qalliin gelaya maalan haddii qalliin aad isu diyaarinayso jidhkaaga muddo ilaa iyo afar iyo labaatan saac ama ilaa iyo saddex maalmood ha sii cunin gobka sababta oo ah maadadan lagugu suuxinayo ayuu la sii falgelayaa markaa inay suuxdintii ay sii dheerayso ayaa suurtagal ah marka ruuxa qalliin la yidhaahdo waa lagu qalaya gobka iyo caleyntiisa midna ma isticmaali karo u yaraan afar iyo labaatan saac ruuxu haddii uu safar dheer uu gelayo oo uu gaadhi wado ama shaqo muhiima uu qabanayo yuu isticmaali gobka wakhtigaa uu shaqada u diyaar diyaargaroobayo sababtoo ah wuxuu keenayaa nucaas hurduu keenaa marka hadduu hurdo keenaya adna aad qaraag dheer gelayso waxaa laga yaabaa inuu ku xanibo ama meel aanad u baahna inaad seexan lahayd uu ku seexiyo marka haddii aad shaqo muhiima leedahay saacadaha aad shaqada muhiimka a leedahay gobka ha isticmaalin haweenta uur kale haweenta uur kale hiyay isticmaalin gobka caleentiis iyo midhaha sababta oo ah waxau furayaa eh, haddii alla yidhaahdo minka ama riximka ayuu albaabkiisa uu furaya intaasi waxa weeyaan mudaacafaadka ama wixii uu dhib ku keenaayo haddaba haddii aan rabo inaan isticmaalo geedkan gobka ee manaaficda noocaasa le sideenuu isticmaalayaa haddii afku ku xanuunayo ama ciridku ku xanuunayo waxaad samaynaysaa geedkii gobka ahaa caleentiisii waatanaynu idhaahno qasilka oo aad ridiqday ayaad soo qaadanaysaa dabadeedna waxaad soo qaadanaysaa koob biyo ah oo islaba rogaya oo kulul oo aad karisay bikeeri biyo ah oo aad u dayra kulul waxaad ku daraysaa malqacaddeennan bariiska aynu ku cunno muggeed ayaad ku daraysaa intay isla qaboobayaan baad ku daboolaysaa hadhowna waad walaaqaysaa markaad isku walaaqdo ee ay qaboobaan ayaad ku luqluqanaysaa aroortii hal mar iyo habeenkii hal mar inta ay nabarada afku kaa bogsanayaan haddii ay jirto cunto xumaan ama dheefshiidkaaguba uu qalqalo waxaa la samaynayaa biyaha kulul ayaad malqacad ku daraysaa dabadeedna malqacad malab ah oo saafiya baad ku daraysaa labadaas markaad isku walaaqday qaboobaan ayaad habeenkiina intaa in leeg mar cabaysaa aroortiina intaa in leeg baad mar cabaysaa haddii waxaad la dagaalamaysaa uu yahay xiiq ama hargab ama balqam iyo haddii alla yidhaahdo laabtaada oo maxaanku idhaahdaa uu ka buuxsamo balqamku waxaad isna u isticmaalaysaa biyahaa diiran ee aad ku dartay gobka iyo malabkaas ayaad isku daraysaa labadaa xilli baad cabbaysaa inta ay laabtaadu ka fududaanayso ama xiiqdu ay kaa baaba'ayso sixirka iyo isha iyo jinka qaabka loo isticmaalo waataynu hore uga soo warrannay casharadeennii hore haddii qofku dareenkiisa maskaxdu uu yaro kacsan yahay ah, markaad xanaaqdo oo kale marka istarasku kugu kaco oo kale ama marka hurdadaadu ay khalkhasho oo kale ama marka ilkahaaga marka ilka xanuun aad yeelato oo kale haddii dhiikar aad yeelato oo kale haddii jidhkaaga dhididku ku badan yahay siiba dhallinyaro fara badan oo aada uga cabata in farahoodu uu dhidido oo aanay qalinka qaban karaynin ama jidhkoodu aada dhidid fara badan u sameeyo iyo garaacaaga wadnuhu haddii aad saluugto intaasoo masalaba iyo haddii aada la dagaalamayso gooryaanka caloosha waxaad samaynaysaa iyana biyaha diiran iyo caleentaa gobka iyo malabkaad isku dari iyagana sidaasaad markaa u cabbi doontaa haddii ilaahay haddii subxaana doonto inaad isku dabiibto intaasu waa geedka gobka la yidhaahdo waxyaalaha inta badan sixirka lagu daweeyo waxaa ka mid ah geedkan aynu u naqaano xabagoda ama muumiya muumiyaau ayay u yaqaaneen carabtu xabagodna waa la yidhaahdaa isoo qaba geedkan ama maadadan xabagod baa la yidhaahdaa waa maadadaas weeye dhagax madow baad mooddaa dhagax ma ahan waa maadad aad iyo aada u muhiim ah waana maadad dhulkeenna laga helo laakiin lama soo hadal qaado keenna ka dalkeenna in waddankeenna laga helo maadaddaas buugaagta markaad baadho kama helaysa waxay aada u ammaanaan uun afghanistaan iyo iiraan iyo haddii alla ka dhigo bakistan iyo kuwayowgaas ayay yidhaahdaan maaddadaas waa laga helaa maadadani waa maadad qadiim ah waa maadad aada iyo aad waddankeenna looga helo waa buuraha dhaadheer ayaanay ka da'daa kuweenna maxaanku dhaha ee surud ayay saa ugu taxan tahay caalamkana waxay dhaahdaan buuraha himalaaya iyo kalkata iyo buuraha dhaadheer baa da-a waa maadad haddii alla yidhaahdo markaad saa u ursato waxaad moodaysaa habeedda geela ah, habeed habeedda udgoon wayna saaqdaye maadigaa sidaa oo sibraha ku leh watay geela ku ammaanaan haddii iminka aa ursataan ninkii geel jira ahaa wuu garanayaa xaqiiqatan habeedda kama habeed geel baad moodaysaa habeed geel baad moodaysaa geedkan haddii aan faa'iidooyinkiisa aan wax ka sheegis idhaahdo fartaa dhexda ka qaniinaysaano waxaa la yidhaha sooma soomaalida waxay tiraa meelay ka keentay ma aqaane awrka ayaa aakhiro marka la isxisaabinayo qiyaamaha ayaa xooggiisa la tusaa intuu muruq leeyahay markaasunbuu xasuustaa adduunyadii ilmo yaroo afar jir ah ayuunbaa intuu keenada geliyo siduu doonaba ugu tasarufayay maalinaan oohinta waxba u tarayn buu ooyaa wule ma anigoo xoogaa lahaa ma anigoo quwaddaa lahaa baa ilmo yaroo afar jirihii sidaan ogaa ii gumaysanayay tollaay oo tollaay waxaanuu xooga maxaa la ii tusi waayey marka maadaddan iminka xaba dhulkeenna way ka buuxdaa laakiin inaynu haysanno lama sheego waxaa la mid ah geedka kitaabkaa ku sawiran soo ma aragtaa ee sida dallaayadda oo kale ah geedkaa waxay carabta u taqaanaa damul akhawayn carabtu waxay u taqaanaa geedka damu lakhaweyn innaguna waxaynu nidhaahnaa mooli mooli ayaa la yidhaahdaa carabtu waxay aaminsan tahay geedkaa inaan yeman mooyaane adduunka meel kale aanu ka bixin weliba jasiiradda soqatara meel kastood baadho geedka waxay ku odhanayaan waa geed carbeed meel kale lagama helo haddii aad tagto buuraheenna surudeed waa geedaha ugu badanba tuulo dhan baa xeramooli loo yaqaan xeramooli waa geed insha allahu manfacadiisa aan ka sheekayn doono waa geedahan buuraha u galay manfaco badan buu leeyahay waa geed caaqibo badan laakiin ka umma ummad ahaan inagu geedka ma intifaacsano buurtaasu iskaga yaalla cid manfaca u taqaana haba yaraatee ma jirto waxaa ka mid a maalan geedaha had iyo jeer la inaga haddii alla idhaahdo ilaaliyo intifaaceeda waxaa ka mid a simqa alcarabi tay ula baxeen simqa alcarabi ma taqaanaa waa xabagteenna xabag cadaadeedda ayaa carabtu waxay ula baxday simqa alcarabi caalamka bilaada ugu badan ee xabagga tacadaadu ka soo godaa waa inaga dad kalea magaceedii qaatay waxay yidhahaan simqa alcarabi bay yidhaahdaan lahaa fawaa'id kaiira aan ka sheekayn doono insha allahu tacaala waxaa kaloo ka mid a ah geedkan qur-aanku ka warramay subxaana ilaahay ka warramo ee uu ku dhaartay ee uu ilaahay leeya watiini wazaytuun geedka tiinka laydha ka qodaxda le ma ahan waa geed kale oo wuxuu bixiyaa midhaha berdaha oo kale midhaha berdaha oo kale ayuu bixiyaa jirid weyn ma sida berdaha caleemo israacraaca oo ilaa shan mitir meelaha gaadhi kara ilaa lix mitir ayuu bixiyaa geedkaas carabtu iyagu way beertaan sida timirta ayay intay soo baceeyaan oo la qallajiyo ayaa lacag qaaliya lagu iibiyaa tiim baa laydha waa geed faa'iidooyinkiisa aad yaabayso waana geedkaa qur-aanku ku dhaartay waxaan ku arkay buuraha intaan xulayey isaga oo wayld ah oon cidibo beeranin oo iliiladaha biyaha hareerahooda intuu hawray dhugcayo oo haddii alla aan cidiba aan hawaysanayn oon isticmaalayn keliya waxaan arkay inay isticmaalaan shimbiro mar allaaliya markaa uu bislaado baa aaggaa waxa shimbir jooga oo dhan baa isu wacanaysa kuba gaadhi maysa shimbir baanad ku gaadhaynba tiin baa laydhaa tiin ayaa la yidhaahdaa waxaasoo nicmo ah ama waxaasoo geeda iyo qaar kaloo badan oo aan ka warrami doono hadday naftu igu sinto oo manaafic fara badan leh waa la inaga daahaa laynooma tilmaano inana ma dabagallo waxyaalaha la yaab kale waa la soo doontaa waa la qaataa manaaficdeedana laynooma sheego waxaad ka markhaati tihiin geedka muuska ah caalamka ummadda ugu muuska macaan baynu ahay bal caqligeenna waxaan la yaabay talyaanigu maraakiib buu ku raran jiray muuska dadka muuska beerana lacag yaroo aan badnayn buu ka siisan jiray iyagana wuxuu ku odhan jiray ha cunina gooryaan baa laga qaadaay ilaa iyo hadda waxaa ka dhahdhacsan dadka in muuska gooryaan laga qaado waana fikrad uu talyaanigu ku duray khalqigan caqligu wuxuu siin waayey wartalyaani talyaani waa adigan adba guranayo ee eh, maxaad adguga qaadan weyda adiguba waa adigan guranaya eh, maxaad gooryaanka hadduu garowgu ceeb yahay maxaad nooga gedanaysa hadduu hadduu muusku gooryaan keenayo sawdigan maraakiibta ku raranaya maaha muusku wuxuu ka mid yahay geedaha qur-aanku sheego manaaficdiisana ilaahay baa yaab kuu keenaya manaaficdiisa ilaahay baa yaab kuu keenaya marka waxaynu nahay ummad la jeclaysiiyey wax gacan dad kale ku jira wixii iyagu ee haysteenna ilaa iyo luqadeennii baynu nacnay sumaddaynoo ahay afkii aynu inagu lahayn ummad waliba dhaqankeeda iyo hiddaheeda iyo taariikhdeeda way ku faantaa iminka haddaad halkan ka baxdo meherad kasta oo inagu hareeraysa ingiriisi baa ku qoran war madada ingiriisaad la dhaqmaysaa mise ummaddaad wax ka iibinaysaa waa soomaali wuxuu samaynayaa wuxuu iibinayu rabaa inuu kaa dhaadhiciyo ingiriis buu kuugu sharxayaa ma fahmayo dadkii yaad wax ka iibinaysaad la mucaamaloonaysaa wax kale maahan nooc maxaanku idhaahdaa marad saykatari ah oo xanuun maskaxeed baa ummaddan haya oo ah inay shakhsiyaddeeda nacdo shakhsiyaddeediibay ka qaaday maxaan ku dhaha marka haadihi اlumma waxay rabtaa in dib haddii a la yidhaahdo dhaqan celin loogu sameeyo maanta dhirta aan hayo rafaadkaan u soo marrayna mar baan idinka warrami doonaa waan kaga maarmi kari lahayn waxyaalaha maanta dibadda laga soo waaridayo waxyaalaha dibadda laga soo waaridayo aad baa loogaga maarmi karaa waxa dhan dhulkeenna yaalla markaynu dib ugu faafno laakiin qanaacadii iyo kalsoonidii baa inaga maqan qanaacadii iyo kalsoonidii ayaa inaga maqan marka geedkan muumiyaha la yidhaahdo waa maxaanku idhaha maadooyinka aan kula dagaalamo sixirka aada iyo aad buu jinka iyo waxyaalahaasi haddii alla ka dhigo ay u necab yihiin isticmaalkiisa dadka xunuunka qabo weliba xaaladda rabtiga aynu ka warramaynay aada iyo aad buu u anfacaa geedkaasi muumiya ayay carabka ku yidhaahdaan soomaaligana waxaynu idhaahdaa xabagod xabagod geedkan muumiyaha la yidhaahdo maadooyinkii lagu dareeyey baa weli iga maqan ee waa maadooyinkii faraacinadu ay marin jireen dadkooda dhinta ee aanay qurhmi jirin laakiin tanaa raqam waaxid u ahayd tanaa raqam waaxid u ahayd marka geedka way soo doonan jireen ilaa xata sbashuud boqoradii la odhan jiray ee ee u bixisay dhulkan ardalbunt dhulkii uduga ayay odhan jireen masaaridu marka maadooyinka ugu muhiimsan ay guran jireen maadadda muumiyaha ayaa ka mid ah muumiya waa geed aad iyo aad u manfaco badan waana dheecaan ay buuruhu da'aan marka culimmadan maxaanku idhaahdaa geologigu markay ka warramayaanna waxay idhaahdaan waxay ka yimaadaan eh, geeda eh, maxaanku dhaa meesha ku baaba'ay ama noole kale oo meesha ku baaba'ay ayaa cadceedda kululi ay gubtay gubtay gubtay oo ay dhalan beddeshay dabadeedna dareerahaasay noqdeen sida shidaalkan caalamka loo isticmaalaaba loo yidhaahdo waa baqaayaadkii ama isbeddelkii lafihii iyo dadkii ku aasnaa dhulka ayaa marka dambe batrool iyo shidaal isu beddelaa u yidhaahdaan sidaas si la mid ah ayaa maadadana ay ka timaaddaa la laydhi organic asalkeedu uu ahaa maadooyin organica ah, ayaa soo dhalan bedelmay dabadeedna waxay noqdeen maaddadan la yidhaahdo muumiya maaddadan muumiya waxaa ku jira bay yidhaahdeen markay laboratoriga geliyeen shan iyo siddeetan cunsur shan iyo siddeetan walxood oo manfaco u leh jidhka bini aadmiga shan iyo siddeetan maaddo oo manfaca u leh jidhka bini aadmiga ayaa geeddaa yar ku jira marka haddii ilaahay nafta inagu simo waxaan isku dayi doonaa eh, casharkayga dambe inaan ka waramo manaaficda geedkan insha allahu tacaala caawana casharkeennu halkaa ha inoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu